ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran habeen wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xog waraysi idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys soomaali sudanes hosbital s s h markale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo talaado ay sii baxayso arbaco ayaa soo gelayso taariikhduna waxaay ku beegan tahay kow iyo bisha kow iyo ee nofembar sannadda labada kun qodobada caawa barnaamijka xog aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada xooga dalka iyo kuwa deegaanka oo howlgallo qorsheysan kala wareegay deegaano dhowr ah oo dhaca xadka gobolada shabeellada dhexe iyo galgaduud haddaba waxaan eegi doonaa wixii ka dhacay deegaanadii ay gaareen ciidamadu wax hadda dhibaato dhicin ciidanka dawladda maasha tegey waa la wareegeen magaalada aalbaad marka wax dhibaato oo hadda ka dhacna ma jiraan ciidanka dawladda waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan dowladda soomaaliya waxa ay gebi ahaanba dalka ka mamnuucday aaladda wanakisabiidka ee lacagaha la dhigto kaas oo ay ku tilmaamtay dowladdu inuu yahay qamaar waxaad sidoo kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan debley hubaysan ayaa laba qof oo shacaba ku dilay duleedka magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle iyagoo ka baxsaday goobta dilka kadib haddaba waxaan eegi doonaa dadka la dilay waxa ay ahaayeen ragga dilka loo geystay waa niman xulaali ah oo iska degan meeshaasay ahaayeen marka niman sanaanidu qabya ah, naga dhexeeyey baa dilay markaas xalay saasdii dhaxaala dilay madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeedna waxa uu ka hadlay dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo arrimo ku saabsan daadadka ku rogmaday deegaano dhowr ah oo koonfur galbeed soomaaliya dhaca qodobadaas iyo qodobadii kale nugu soo korro intaan barnaamijkeena ku guda jirnay ayaad maqli doontaan saaxiibayaal xubintii kalamanaya sidoo kale qaybka ah barnaamijkeena gabagabadana waxaad ku maqli doontaan waa misbaaxii kaahiisu maanta u mugdigii ka maydhay murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmeen xasan aadan samatar heesta macalinka u qaada ayay ahayd xilli maanta macalinka soomaaliyeed ay ku beegneed shariif cabdulla maxamed sheekeye afarsameynaya waxaana siciid cabdiraxmaan cali oo mar kale xog saaxiib laba doolar ii tuur miyaanu mushaarku kuu soo dhicin war wuu ii soo dhacayo waa liiga dhacay afkaday ma kasaarihii baad la dheeshay war ha tiigsan damac baa i qaaday walba kiradii guriga ma iska bixisay waa laygu leeyahay korontadii iyo biyihiina waa laygu leeyahay biilkii qoyskiiyo waxbarashadii carruurtana waa layga sugayaa ma ilmahaagoo qadayaa shisheeya kaa qadeeyey sow wax soo kordhays ma lahayn nxbed waxba lagama kororsado isagaa kaa kororsaday imise hantiila ahaabaa maanta uu cayrteeyey yaa saaxib khasaara waa qabataa qof qamaar dheela gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf loogu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan daal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti waacan oo wanaagsan ayaad leenahay aynu ku bilownay ciidamada xooga dalka iyo kuwa dadka deegaanka ayaa howlgallo qorshaysan waxay kula wareegeen deegaano dhowr ah oo dhaca xadka gobolada shabeellada dhexe iyo galgaduud iyadoo ciidamadu ay gaareen ilaa iyo deegaano dhowr ah deegaanka ceelbacad oo xadka labada gobol dhaca ayaa ka mid ah deegaanada ay gaareen iyagoo sidoo kale ay la kulmeen dadka deegaanadaas oo ay ka wareysteen xaaladahooda waxaana ay dadka deegaanka kala hadleen arrimo dhowr ah oo ku aadan sidii loola shaqayn lahaa ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka ee dagaalka kula jira kooxda al-shabaab ciidamada xoogga iyo kuwa dadka deegaanka maalmihii ugu dambeeyey waxa ay kordhiyeen howlgallada ay ka sameynayaan xadka gobolada shabeellada dhexe iyo galgaduud iyadoo dhowr goor howlgallo ay sameeyeen ay ku dileen xubno ka tirsan al-shabaab sidoo kalena ay kusoo qafaasheen qaar kale howlgallo ay ka sameeyeen deegaano dhaca gudaha gobolka galgaduud xilli ay howlgal halkaasi ay ku gaareen muuse cabdulla dalabey oo ka mid ah ciidamada dadka deegaanka ayaan wax ka weydiiyey howlgal maanta ay sameeyeen ciidamada deegaanka oo ay ku gaareen deegaano dhowr ah oo qaarkood hoos yimaada deegaanka daarunimca iyagoo gaaray ilaa deegaanka ceelbacad howlgallo lagu guuleystay aa ka dhacay meesha oo ay kamid yihiin ceelbacad iyo dhulkan udhaxeeya ilaa iyo daarnicmo marka ciidanka dawladana gacanta ku haya maxaad ugu tagteen marka deegaanada howlgalka aad ka sameyseen wax hadda dhibaata kama dhicin ciidanka dawladda meesha tegay waa la wareegeen magaalada aalbacad iyo magaalada itaagi daarunicma mm. intaba marka wax dhibaata oo hadda ka dhacna ma jiraan ciidanka dawladda imise deegaan ayaad marka tagteen oo howlgalladan aad ka samayseen waa badan yihiin meelo badanaa jira oo fariisimo u ahaa jira al-shabaab fariisimo ahaa jiraa jira oo la tegay mm. oo maanta maaragta markii la dawladda ruuqansadanayay mareenaa jira wax haddaan dhibaato ay kala kulmeen nama jiraan nimankaas meeshu looguma tegin waa ka tagay goobihii aad tagteen rag ka tirsan al-shabaab ma ku aragteen mise waa ay ka baxeen waa ka baxeen waa ka baxeen laguma arag inta aada howlgalka aan wadeen maxaa kaloo la kulanteen dadka deegaanka iyo haddii ay jiraan wallaahi dadka deegaanka eh, aada iyo aada moraalkooda u fiican yahay wax hadda dhibaato ahma ay qabaanna ma jiraan eh, meeshana ciidamadaas waa joogay guryahan laakiin hadda xoogaa coleys dhanka eh, dhanacyadaas waqooyi laga saaray gobolada waqooyi maaragta ah darteed ma ma naqaan iyo si kale heelada kale an ka baxay meesha kuma jiraan looguma tegin howlgallada maalmihii lasoo dhaafay waad wadeen waxaadna ku bartilmaameysanayseen maleeshiyaadka ka tirsan al-shabaab ah. ma sii wadi doontaan howlgallada wala waa isku xiran yihiin dhinacan eh, iisheeg ilaa alcadooy ilaa daarunacmo albacad oo dhan waa isku xiran yihin howlgaladu maanta waxa waaye aada iyo aada dhinaca bari iyo dhinaca dugo intaba isu soo maaragta toban baa laga sameeyey wax hadda la arkana ma jiraan howlgalada goorma ayaa la filayaa inay bilowdaan walahi eh, lama sheego eh, dawladdu ma sheegto mar hebel aan howlgalada bilaabana ma jira laakiin hmm. yargarow aad u badanaa jira kulli macawisleyda deegaanka ciidamada dawladda kulli diyaargarow fiicana ka jira meesha gobolka shabeellada dhexe aada iyo aad waxaa ka jira diyaargarow fiicana oo meel kastaa ka jira howlgallada maanta aada sameyseen ayaa garabkiina ahaa oo ciidamada idinla howlgalay qeyb ka ahay ciidamada nala howlgalay ciidamada ilaalo qaran ma garanaysaa iyo ciidamada maaragta maaragta ciidamadii oo madaxtooyada kugudiisa ahayd ciidamadii maaragta deegaanka oo maxaaiskuda dhihi jiray intaas way ahaayeen marka wax hadda dhibaataa oo maanta meesha ka dhacna ma maba ma jiraan imise furmood ayaa gobolka shabeellada dhexe dhanka al-shabaab u furan hadda ood ku sugan tihiin walaada walaaan sheegi karnaa shabeellada dhexe wax aada iyo aada u yar u yar u yar u yaraa ka dhimid waaba waxaa dhihi hadda waxaan maanta la tegin oon waxaaba ka jaraba lama fiirin amata dawladaad iyo meesha la yihaaha iyo alfuraad labadaas magaalo maha inta waa la tegin isku socodka ciidamada furmaha ay ku kala sugan yihiin waa sidee ma ciidamo kala go-an ayaa jira ama waa isku furan yihiin oo isku socodkooda waa caadi oo ciidamada isku gurman karaan waa isu gurman karaan ciidamada waay degan yihiin dhinaca cadcadoy iyo waxay degan yihiin wadadaas oo oh, maaragta isku xirta iishaeg uh, cadcadey iyo injil isku xirta ilaa mm-hmm. midaan uh, isku xirta iishaeg ulijeed iyo isku xirta daarmaan isku xirta kulli waxaasoo dhamay dawla dawlada sitaas ay maaragtay socdulaas marka meesha maaragta ciidamada sida runtaa marka laga sheegana waa sidaas waxa ka ma jiraan waa isku kalsoon yihin ciidamada hoswalgalkana waa weli doonaan insha allah kaasi wuxuu ahaa muuse cabdulla dalabey oo ah mid ka mid a ah hogaamiyaasha ciidamada deegaanka kuna sugan deegaanada dhacaxadka gobolada shabeelada dhexe iyo galgaduud isagoo iga warbixiyey howlgallo maanta ciidamada xooga iyo kuwa dadka deegaanka ay ka sameeyeen deegaano dhowr ah oo dhacaxadka labada gobol gafgaf loogu sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guracan la lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalka la lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira waa hagaag saaxiibayaal barnaamijka xog horeysi aad degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho nowada kaga imaanaya markana haddii aynu eegno debley hubaysan ayaa laba qof oo shacab ah waxa ay ku dileen duleedka magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle iyagoo iskaga baxsaday goobta dilka kadib sida la xaqiijiyey waxaa debleydan hubaysan ay u dileen aana qabiil laba ruux oo shacab ah lagu kala magacaabayay allah naxariistay faysal cumar adan iyo aadan xuseen cabdi waxaana ay dadka deegaanka ay sheegeen in muddooyinkii ugu dambeeyey aana qabiil ay ka taagnayd deegaanada dhaca galbeedka magaalada jowhar iyadoo sidoo kale horey loogu dilay dad dhowr qof gaaraya ilaa iyo shan ruux sida la sheegay oo aana qabiil loogu dilay halkaas waxaa inuuga warbixiyey dilalka halkaasi ka dhacay mid ka mid a ah ehelada labada marxuum ee halkaasi lagu dilay oo lagu magacaabo cabdulaahi axmed maalin wallaahi sidii hadda waxu dhaceen markaas niman oo isku xoolaa jira ahayn waa waxaa lagu imaaday gurigooda lagu imaaday meeay degnaayeen lagu imaaday ragga dilka loo geystay niman xulaali ah oo iska degan meeshaas ahaayeen marka niman sanaanidu qabinaas naga dhexeeyey baa dilay markaas xalay sakdii dhaxaala dilay waaas tay hore waxay u geysteen miyaa jira marka oo ay eersadeen ragga la dilay nimankaas waxaa loo dilay eh, sanaanin qabiil aana loo dilay qabiil aana loo dilay markaas goorma ay ahayd marka dhacdadan markay dhacayso walaa dhacdadan xalay ahayd eh, xalay dhacday marka eh, maanta alla ashay marka dhacdadan dilka ah ee loo geystay rag kamid a ah dadka deegaanka maxay isku hayaan qabailaadka marka isku dilaya halkaas waa qayan goboleedka weli waa qabiil eh, baa la isku haastaa marki hadda weli waxba ma dhicin waa xalay nimankaasi dilka loo geystay waa niman kaleento raggii dilka geystay ma la qabtay mise way baxsadeen maya waa nimankaas way baxsadeen waa wax hadda oo warbixin soo baxay oo qabtaan eh, ma jiraan hadda ladii raggii la dilay ayaad eh, kamid tahay maxaad nooga sheegi kartaa ragga la dilay dad noocee ayay ahaayeen masal ahaayeen reero si fiican waa niman reero lahaayo ahan si fiican si fiican dhacdadan dhowr goor miyay soo noqnoqotay mase waa markii ugu horreysay waa dhacdadan waa markii saddexaad ay soo laalaabinayso oo laisu dilaayo sanaaniil qabiil la isu dilaayo waa markii saddexaad odayaasha dhaqanka maamulka hirshabelle arrinkan ma galeen oo wax ma ka qabteen mise wax dhaqdhaqaaqa oo ay u sameeyeen dhakaa ma jiraan waxa dhaqdhaqaaq u sameeyeen laakiin eh, waxaa jiro eh, goodona jiro roobab oo damo badana iska jiro eh, berey odayaashii waxay ku xaliyaan ay isu tagaan ee laleeyahay inta dhacdooyinkan ay dhacayeen imise qof ayaa ku baxay dhacdooyinkii markay dhacayeen imise qof oo inta lagu dilay waa adiga waa shan lix shan qofoodaa lagu dilay oo imise goor ah wallahi muddo bishaan dhexdeeda lagu dilay dadkii deegaanka ayaa tihiin maxaa idinka codsanaysaan oo ku aadan dhacdooyinkan soo noqnoqday ee dilalka aanooyinka qabiil ah ee ka taagan duleedka jowhar marka waxaan jeclaan lahayn in arintaas la dhexdhexaadiyo ay eh, galaan odayaasha dhaqanka ay galaan eh, laga wada hadlo laga fadhiisto ayaan jeclaan kaasi wuxuu ahaa cabdulaahi axmed maalin oo kamid ah ehelada labada marxuum ee lagu dilay galbeedka magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabelle kuwaas oo aana qabiil loogu dilay saacadihii lasoo dhaafay dhinaca kalena waxaan wax ka weydiinay maamulka gamboole sida dhacdadan ay u dhacday waxaana ay beeniyeen in saacadihii lasoo dhaafay halkaas ay dilal ay ka dhaceen iyagoo sidoo kale nooga warbixiyey xaaladda ka taagan gamboole deegaanada hoos yimaada iyo inta u dhexaysa magaalada jowhar oo fatahaadda webiga ay aad u saameysay sidoo kalena daadad ay ku rugmadeen ku dhowaad dhowr kilomitirna ay xireen biyo iyadoo sidoo kale maalmihii lasoo dhaafay ay ku geeriyoodeen ilaa iyo shan ruux daadadkii halkaasi ku rugmaday guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gamboole daahir maxamed cismaan ayaan wax ka weydiiyey daadadkii maanta oo rababka deerta oo ka xurtay jowhar ilaa gamboolo inta ka dhexayso waxaa ku daayay roob fara badan weli oo ku darsoomay wudiga biyo kasoo fatahaaday isku darsoomeen oo dalagii beeraha oo xataa gooyay oo wixii dalagii dadka ay soo guro lahaayeen ku dhila hataa biyi ka kor mareen oo dadkii macluul u dhimanaya ba sida malaynaya nin waxawaaye sixir bara caadi ah dadka ku dhacba saameyn intee la eg ay deegaanka ku reebteen waxay ku reebteen tulooyinka ka bilow carmuley geelcadow ilaa adiga wixii kasoo sokeeya gamboole iyo jowhar inta ka dhexle waxaa ku dhacday masiibo weyn wax ku geeriyooda ma jiraan inta daadadkan ay ku fatahayeen dhulkan waxaa ku geeriyooday shan ruux oo hal maalin ku geeriyootay oo biyo socdo iska qulqulaya ku dhacay biyihii qaaday biyo geedo wato geedihiiyaaba aad dadkii aada dilaba kurtuman geeda waaweyn oo soo ruqo biyaha soo qaadeen dadka maamulkii gambola ayaa tihiin oo ka ag dhawaa eriyada maxaad ka qabateen marka wallaahi nio annaga waxaan ka qabanay eh, meesha annaga waxaan ka qaban karnaa dhinaca amniga oo muxuu ahay nimankan sawaarijka oo dadka meesha ku dhibaateeyo wuxuu ahay dadka ayagoo iska sii baahan iska sii dhibaataysan ee ayagana inay telefoonka soo wacan dhaqaala kasii raadinayaan intaasa aan kala dadaalin m biyahan anaga waxaan ka qaban karna ma jiraan ilaaha keenay meel hadana biyaha lagu simi karoo lagu celi karna male meel adiga bur biyo loo dhigi kara ma aha biyahana waa biyo iska qulqulaya waa gartay daadadka si guud siday u saameeyeen deegaanadan hoos yimaado magaalada jowhar daadadka waxay u saameeyeen waa daadad fara badan oo dalagii beeraha xataa ku dhiilay oo maanta adiga meesha dhaqaalihii laga filinayo xataa daadadkii qaaday beerihii oo ku ciyaaray marka iyo waxa ilaahay xaggiisa ka yimid wax brobaleen male ilaahay ayaa lagu mahadinaa alxamdu shukru marka wuxuu allaan soo qorina la arki maayo olol marka ninow ilaaha wato daadadkan waa roobkii deerark oo beerta ka cortay laakiin waxaa dhibaataa wedigii yaa soo go-a wedigii biyihi wedigii waxaa isku darsoomay iyo dayrti dayrta kaligeed biyaheeda haday tahay roobka xataa wa iska caymo leed mm. laakiin waxaa dhibaatada keenay hadda masiibada keenay waa biyaha webiga oo ku darsoomay imise maalin ayay markaa dadadku iyo webigaba ku fatahayaan halkan wallahi hadda biyaha oo xareeda a ah maalmahan socdeen shan biri ka hor waxaa kusoo darsoomay biyihii webiga marka waa hadda dhul baaxad weyn ayay qabsadeenba beerihii dhanba ayagaa la wareega oo biyaa aa loo geli waayaba qiyaastii imise kilometer ayay ku fataheen marka wallahi waxay ku fataheen adiga waxay ku fataheen hadda inta biyaha ay haystaan waa adiga oo hadda loo mari karin waa shan kilomitr camal waa dhul adiga doon loo raacayo ilaa cabaar muddo lagu soconaayo doomana hadda dhin wadooyinka oo hore loo mari jiray hadda doomanaa la saaray doomanaa hadda ku socdaba maamulka hirshabelle arrinkan ma ogeysiiseen ma la socdaan niga waa sheegnay baaqana waa bixinay waxa waaye qofkii wax ka qaban karto inay meeshaas gacan ka geysato intaas hore uga hadalnaba marka waa waana ka warsugeynaba maamulka hirshabelle digniino a u dirteen ma jiraan dadka shacabka si ay uga digtoonaadaan maya shacabka waa waa taas baaqaan ugu bixinay inay ka digtoonaadaan ay aada iyo aad ka foorjignaadaan horaan baaq ugu siinaba marka meelaha doomaayga dadka ugu guulenba oo biyaha aysan geli jirin meelaha guduudka waa laga sikada hadda maxaa ka jira in deegaanka ay ka jiraan aanooyin qabiil oo saacadihii lasoo dhaafay dilaal ay ka dhaceen maya walaal been waaye taas been waaye dhinaca amniga aada iyo aad uu xaqiiqsan yahay wax dhibaata ah oo hadda oo dhinac amni dara maba ka jiraanba qof wa wax lagu dila hadda oo naf ku geeriyootana ma jiraan walaa adiga inta ugu badan oo dhibaatada amni ah dara keenaya waa waa nimankan khawaarijka ayagana waxa waaye meesha waxaa jooga ciidamada degmada gamboole dhulkaas ku daadsan oo ilaa adiga gamboole afaafkiisa wax hadda oo dhibaato kale oo ka taagan amba amni darana ma jiraan nimankana gadaalay hadda ay jiraan oo ma dhawaba kaasi wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gamboole daahir waa aan ku celiyey guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada gamboole ayuu ahaa daahir maxamed cismaan oo iga warbixinayay xaaladda deegaanada hoos yimaada gamboole halkaas oo khasaare xoogan ay ka geysteen fatahaado iyo daadad ku dhuftay dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada walle waa dhab inaad wax lumi waa hagaag saaxiibayaal xog horeysiga degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa uu idinkaga imaanayaa markana haddii aynu eegno dowladda soomaaliya waxa ay mamnuucday ah, aalada wan exbiidka loo yaqaano ee aada ay u isticmaalaan dhalinyarada waxaana guddiga la dagaalanka lacag dhaqista iyo maalgelinta argagixisada ay soo saareen war saxaafadeed ku aadan mamnuucidda ah aaladdan oo ay ku tilmaameen in ay ka war heleen in ay tahay aaladdan aalad qamaar ah sidoo kalena lacagtii dadka soomaaliyeed lagu dhacay sida ay sheegeen aaladda ayaa waxaa la sheegaa sidoo kale inay saameyn dhallinyarada ay ku leedahay kuwa waxbarto iyo kuwa kaleba ee usad abukar ayaa qadka inoogu jiro oo ah bare ka tirsan barayaasha ku dhaqan magaalada muqdisho ustad abukar soo dhawow bal ka waran marka hore saameyn intee la-eg ku laheyd ee dhalinyarada aaladan la mamnuucay dowladdu ay go-aanka ka soo saartay bismillahi raxmaan raxiim marka hore waan ku salaamaya adiga guud ahaan dhegeystayaasha raadiyo kulmeyna oo salaamaya ayagana meel walba ay joogaan waxaan isleeyahay aaladan waa aalad kamid ah aaladaha inta badan soomaaliyana laga isticmaalo adduunkana laga isticmaalo maalinna maalinta ka dambeysa oo kusoo badanayo soomaaliya isticmaalkeeda mhm. marka waa aalad ka mid ah aaladahaas oo inta badana loo isticmaalo dhalinyarada ay u isticmaalaan waxaa loo yaqaana qaab qamaar ah mhm. oo ay lacago ku kala cunaan soona jirtay muddo dhowr sana hadda soo jirtay mhm. maalinta maalinta kasii dambeysana aada u soo badanaysa dalka soomaaliya isticmaalkeeda oo aynu eh, heer ay gaareen in meelo badan ama waxa loo yaqaan hanti badan inay ku kalo unaan ay gaareen mm. marka waa aalad inta badan isticmaalkeeda aada u soo badanaya maalmihii ka dambeeyey maalinba maalinta kasii dambeyso mm. waa gartay faa'iide ahaan marka aaladan ka waran maxay faa'iide u lahayd markii hore eh. haddii ay la mamnuucasaa maxaa meeshaas ka dhalan karaa aadaad umahadsan tahay eh, sidaan ognahay eh, markii la aadayo dhanka social mediaha eh, qaarna waxay leeyihiin faa'iido qaarna waxay leeyihiin khasaare aad u baaxad weyn hase ahaatee aaladan waa aaladda keliya la dhihi karo khasaaradeeda ayaa badan boqolkiiba sagaashan bal iska badaayo inaysan faa'iido lahayn ayay sheegaan bulshada isticmaasho inta badan marka haba yaraatee aalad laga faa'iidayo ma jirto in eh, waxa loo yaqaano faa'iida keenayso bulshadana ama horumar eh, marka horumarka laga fiiriyo wax kusoo ziyaadi karto bulshada hmm. eh, ma ma muuqanayso bulshada inta badanna waxay aad uga cabataa isticmaalka dhalinyarada hadda maalinba maalinta ka dambeysa kusoo badanaya isticmaalkeeda aaladan waayahay dhalinyarada waxbarata ee iskuulaadka ama jaamacadaha dhigata ayaa aada u isticmaala sida la sheego marka haddii meesha ay ka baxdo oo dawladdu ay mamnuucday ee la xiro guud ahaan soomaaliyana laga xiro maxaa isbeddel ku imaan kara dhalinyaradaas aada umahadsan tahay kule waxaan isleeyahay aaladan keligeed ma ahan aaladaha loo baahan yahay dawladda in ay wax ka qabato sida aan ognahay dhowr bilood ka hor dowladda waxay soo saartay ama wasiirka uu soo saaray uu ku dhawaaqay in uu mamnuuci doono saddex aaladood oo kamid ay ka mid tahay aaladan hadda sida tooska ay dowladdu u mamnuucday maanta warbixin ka soo saartay waxaan isleeyahay saddexda aaladood oo ay dowladda markaas sheegtay in ay yihiin saddexda aaladood ugu halista badan ama ugu dhibka badan dhanka waxbarashada ama dhalinyarada hadday noqonayso waxbaranayo mm. ha noqdaano kuwan iskuullada ha noqdaano kuwan jaamacadaha mm-hmm. ama kuwan aan wax baranin ha noqdaana waxayna noqon karaan aaladaha inta badan ay ka qayb qaadan karaan in dad ama dadka dadka dhaca ay ku soo bataan ama ay ka qayb qaataan ayay noqon kartaa marka waa aaladaha maadaama ay mamnuucdeen dowladda waxaa aada u sii fiicnaan lahayd in labada kale oo hore ay ugu dhawaaqda inay ku darto mhm. oo ayagana ay mamnuucdo si ay isku mid ay u noqdaanoo dee dadkii wakti badan ama mhm. wakti badan gelinayay ku bixinaya waktigooda inta badan si ay u helaan inay fursad mar kale dhankan iyo waxbarashadii iyo howlaheedii iyo wax loo yaqaano dadaal badan inay geliyaan ay ka shaqey lahaan mhm. aadaa umahadsantaha ustad abukar adigaa mudan kaasi wuxuu ahaa usad abuukar oo aan wax ka weydiinaynay mamnuucidda dowladda soomaaliya ay mamnuucday aaladda loo yaqaano wanaka sbiidka oo aadka looga isticmaalo gudaha dalka taas oo dowladdu ay sheegtay inay ku baraarugtay inay tahay aaladan aalad qamaar ah oo kasoo horjeeda diinta iyo shuruucda dalka gebigebika dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gaf lagu sixiliyo weli xog aad maqlaysaan qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkan ayaa isla sii gaaraynaa markana waxaad kusoo dhawaataan saaxiibayaal xubintii kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeya allay leedahay xafaayadda konfi beydi iyo caanaha konfilla sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshaddaisbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso warrame waxaan idin weydiiyey roob ilaahay tiradii ka badiyaa yimid oo barwaaqaa dadkii waxaa la isweydiinayaa anigu horta midna waa soo joogay midna waa maqlay qayrtaanoo kale waxaan maqlay mid xoobdheeraa loo bixiyey midna waxaa loo bixiyey biyo badan mid gu ahaa oo hadda ka hor soo joogayna waxaa loo bixiyey laba gu'le qayrtaan waxaa la rabaa in magac loo bixiyo anigu waxaana dhihi lahaa biyo badan kasi biyo badan ha loo bixiyo wardayrtan waxaa la yidhaahdaa dhiigmayr waxayna daahirinaysay <laughs> wixii dunuub shabaab ay dalkan ka galeen iyo waxay dhiig muslim ku daadiyeen wardeerta waxaa la yidhaahdaa khawaarij xaaqa warna waxaan dhihi lahaa boholoduys deertan anigu waxaan dhihi lahaa midaaya waxaana ku midoobay dadkii shacabka ahaa iyo dowladdiiba si ay shabaab ula dagaalaan maxamuud tubaakow anigu markaan fiiriyey dayrtaani roob ka socda waxaan dhihi lahay dayrtii furimaha war dayrtan waxaa la yidhaha dalxorays waxaana lagu xusuusan doonaa xoraynta dalka marka warkiinna waxaan u gartay waayihii hore waxaa jira dayrtii talyaani kici bugii ingiriiskii marka dayrtaana waa shabaab kiciaa ka wadiin haa marka magacay u noqonaysaa dayrtii shabaab kici oday reer miya oo roobkii si xun ugu daay aqal iyo guri iyo midna uma dhisnayn waa gebyey marka afrey wuxuu tiriye uu leeyahay aqal daahya weyn kuma jira iyo meel dugaal badan dad iyo adduunyo waa diri bannaan waxaan degiignaa rabbi ow daa'inkaan barinay ow diiro dhaladan biyo u galeen ee gawaas tiriyeen horta shabaabku waayahan waa kacaddahay waxaana la yidhi nin baa wuxuu la kulmay rag shabaab ka tirsanaay oy xaaladdu kuxun tahay kadib wuxuu yidhi war haddii ducal idinka aqbalayo maxaad ku ducaysan lahaydeen waxayna ku jawaabeen xasan dagaalka ha joojiyo xamse hadalka kulul ha joojiyo maha tooshka ha joojiyo guuro heesaha ha joojiyo axmed dheere gabayga ha joojiyo suulnuug bisinka ha joojiyo cabdulle shiribka ha joojiyo ciidanka dhiiranaanta ha joojiyeen waxay kalooy dhaheen shacabka nacaybkeenna ha joojiyeen diyaaradaha duqaymaha ha joojiyeen bulshada baraarugga ha joojiyeen ilaahay roobka ha joojiyo haddii intaas la waayana nafta rabbi naguma dhibay dheheen warnimayo ducada lama aqbalo haddii nafta cunaha soo gaartee hadda kahor waxaa la yidhi shayddaana ari siiyey markaasu arigan waa ku badaahe bisinka ha u qabanin marka sheekadaas waxaan u maleeyey ahnala ka dameeye wax tooshiya kaa jira bisinkan ahnala ka dhaafo oon ummadda baabi'ine war waxaan idin weydiiyey kalmaanta wareegta maxaa furimaha galmudug ku koobay war hadda ka hor jabhadaha xamar qabsaday nin odayaha la socday odaygii marka dadkii xamar joogay iyo wixii isdaqray iyo wixii isdila inuu ka taliyuu damac kuwii kale deegaanka hore u joogaa ku dhegey markii ay ku dhegeen wuxuu yidhi warnimayow anigu inaan taladiinna qabsado ma rabo xamarna anuu dhibaato una soo doonin jabhaddaasaan oday u ahay meeshii ay tagaanaana aanan ka odayaynaya kalamaanta marka waayahan wareegaysa halgankaasu meeshii u aaday aadaysa war intaa xoraynta dalka ay socoto waxaa la yidhi kalamaan furimaha ka baaqsan mayso ninkii maday isaaq ahaana oo furimaha dagaalka riye ku tegey waxa uu yidhi lankisabara sad shay hele sidii fadaani sidaani waa war waxaad ka tagtay <laughs> ninka la yidhaha madey ah. hadda ka horna wuxuu yidhi ah. isagoo qolo u mahmaahayey ah. lanaada u weeren goosaabtaa ma dhuro war kalamaanay gelmudug waxay u eg tahay inay jidka cadaaladda cagta saartay qofkii qof dilana oo si xaqdarraa u dila na la dili doono oo mashruutaa yimid aryaa reer guriceel dhabaa wada shuuta naqdaniyow warwarkayga dhex gelinine hadday say u bilaabatay u dhaqan gasho aanooyinkii qabiilka iyo ficiladii xumaay galmudug waa laga dhex weyn doonaa war weyta qaran maxkamadda gurceelka hadlaaya wuxuu yidhi eedaysanayaashan aan qaranka u ahay waxaan maxkamadda ka codsanayaa inay dembi ku weyse waxaan markhaati ahay reer hore inuu ka dambeeyo horta nimaya waxaan idi weydiiyey khilaafka doorashada buntland kuuriyada waqooyi miyaa ka dambaysa war kuuriyada waqooyi inay falastiin xoraysa laga sugi maayo warramayo dadka qaara waxay leeyihiin arrinta xalay maburo soo noqnoqotay yukraina ka dambaysa war abwaanow yukrain ayadaa dhibana qamadiga iibgeysa weys war anugu waxaan dhihi lahaa yasirka alla xanan buuro iyo qase lala yaabi war adhaa waxaan idin weydiiyey degmada afarta buundee la raadinaayo ayaamahan ma jubbalanday ku taallaa mase shabeelle war buundada gooda waa midda baar dheere afarta buunda arbay cabdiye ka intayda war waalantihiin kale maanay buundada liqliqato beledweyne ku taale war idinka dhan waa waalantihiine buundooyinka muqdisho cid kale ma xidhan roob baa gooyey war hakaba buunda maaha waa buur ku taalla koonfur galbeed gaar ahaan gobolka bakool war nimay shabaab waa gabaabsi halkaas markii lagu farxayey haddana xoogaa xurgufo beeladaa soo bilbilowday gabay dheeraan ka tiriy ilaahay maqadiris hal xabanan baa ka aqoon waaya markaan soo fadhiista war ku khataar beelan gaba ka tirsha wuxuu yidhi eh. ummad yahay allaha caadilkaa cududa weyn siiye eh. ummad yahay cadaawuhu qabsaday ciidankana heesta eh. ummad yahay cabiidsiga dulligu caynka ugu jiiday ayaguna iscunaya indhaha caadka laga saaray ummad yahay caloosha isule ee cuqduhu buuxshay ummad yahay cafiifaysan ee ciilku wada haayo ummad yahay casabadaa haddana col iyo laayaan ummad yahay cadkoodii jaree daajay carunkooda ummad yahay carruur iyo ciro iyo culumo aan dhaafay ummad yahay cirbixiyeenka iyo dilac uqaashooda yahay casabadaa haddana col iyo laayaan mooyaana ummad yahay cisiga aan lahayn oon cabsi oqooni ummad yahay cisiga aan lahayn oon cabsi oqooni intaan cadha ilaahay ka dhalan camalladeenna xun calaamado la yaab liya intaan cudur naloo keenin her caadsidoodii intaan ciiddu nala nuuxsan cagta dhigaca waan lama noqdiyo caanda dhegalaah war kalena wuxuu yidhi haw xaniyo weynaan tol iyo xidid sokeeyaah khawaariij xinjiranuugahaan la xarbinaynaa waxaa loo xuslinayaa dagaalkii xaqa ahaaye jihaadka iska xaadiri ninkii xoog isku hayow war kale markay marayso tiimkii muqdisho fadhiyey kalamaan waxay ku dari lahaayeen ummad yahay ummad yahay qabiilkiyo qarannimadu waa laba aan isqaadi karino weligood isqabaanayn warnimada saddex gabaal ii diyaarsanayd mid taashaa afgayga kala baxay midna cadays kii kalaan raba hadda inaan jeediyo isagiina waxaan u maleeyey in ti am la baxay biiraxsismiya waa sidaas eebwan waxaa la yidhi waraabaha dhacsaalow adaa dhoohan weligaaye adigaa dharooqon xishood dhibic lagaa siine dhadhab iyo adaa dheelalow mooda shay dhaba e adaa kibirka dhiilaha u culay oo dhigaashaday dhakalkiyo aduunbaa darsaday dhaalka geerida dhukubsina aduunba uga cabay dhalada waabaaye atoorkii dhaqaystaa toho maagay dhowraha e waxaa dibi shaxlaysaba haddaad goojo dhagax siine dheelidaya haddaan dhuudhiyow lagu dhakaryayn dhaadhaamada ku saacida haddaan niisa dhabanaanin dhagbas iyo haddaan helinaaka in dhambaal dhafarada haddii aanan ka furin gacalka dheeraarsan haddii aan dadkoo dhani go'aan dhiganku laynaya dhiti iyo haddaan caaradhuub amase dhoolgaadda dhallaanka iyo habluhu soo dhufsana dhiillo kugu heysi dhufaysyada raggaan dhuray hadduu kugu dhici waayo dhiiggaaga iyo haddaan dhuuxa iyo quba dhicaankaagu haddaan habaqlahaagii dhutiye dhuuma kari waayo dhisaqaad galmaagtuyo haddaan dhiruhu noo baaqin haddaan dhaah madow iyo qalbiga dhugi lagaa saarin dhaayihiyo haddii aan wejiga dhaxani kaa foolin dhiifaqabe dhawaaqiyo haddaan galowgu dhaalaynin dhargalyohow haddaan dhabad farriin dhimasho kuu sheegin dhullax iyo dhibaankaan karo dhur gunah tahay mana lihi dhaqaalayn dhaqsaba dhuda jar mooyaane haddaan lagu dhammayn oon arrada gebi lagaa dhaarin uma dhalan dhulkee sida adaan dhoof ku soo galay dhakafaarka hoo waa adigii diiday dhowrsiga waranu waxaan maqli jiri haddii aanan dhulkaygow dhiig kugu fool dhaqin haddii aanan dhulkaygow gobadnimaada soo dhicin soomaali kama dhalan war maxamuudow maxaa toos ugu dhihi weysay kacay dhiiggaa ikacay war kalemaanay madaxweynuhu gacnuusha kaalan tahay waxaa laga sheega london maxaad war hayseen war madaxweynuhu ma qurba joogtii u dheer rabaa ama waddanka mar dambe xilal how soo doonanina ama hadduu xurayn rabaa kaalaga ka qayb qaata warnimanyow hadda ka hor madaxweynuhu waa tuu lahaa laba jid mid uun ha la maro kan shabaab la dagaalamaya ama kan shabaabka helala dagaalamayo marka waxay la tahay qurba joog iyo qorax joog labadaas jid unbaa furan hayehe say wallaahi macuusle ah la arki rabaa war kalemaanay furmaha aan ka soo hadlayno waa furmaha xuraynta dalkeenna adduunkana furun kalaa ka furan waana ogtihiin dhibaatada lagu hayo shacabka falastiin haddii ay sii socotona waxaan u malaynayaa in la arki doono kalamaan qase ka soo hadasha haye falastiin iyo qase gorgor maa kaaga horraysa quraxhooslaba male waa dhul bannaana diyaarada kor wareegaya kolley daaba halkaas laga heli maayo kowdhe waxaanse soo xasuustay nin hadda ka hor anu malayn inuu kalamaan ka tirsanaa oo la weydiiyey carab maxaad ugu ducay lahayd markaasuu yidhi macarabow dhan mise falastiin markaasaa la yidhi falastiin wuxuu yidhi ilaahuw waa keligoode wax labeeya sii war mid kaloo ducadaas duca ka dheergeliyey wuxuu yidhi ilaahuw falastiin hub ma lehe hub sii ilaahuw dhulkoodii waa lagu haystaahe dhul si ay xor u yihiin ilaahuw hiil waa waayeen tole tol sii ilaahuw garab waa waayeene garab sii ilaahuw gaadiid sii ilaahuw gantaala sii ducadaasaan inugu duceeyey annaguna waxaan leenahay aamiin war hayaarey warka waa badiseen difaacyada nagala sugayaaye aan soconno soconnaa warxaa ciyaalsiyaha furunta lagala soo jeriyey xuquuq baynu leeyihiin ma la kala xigaa fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog waraysi barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdiraxmaan cali farsamada sheekaya iyaa ka qaabeynaya caawa intaan barnaamijka mid lacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo maskaxdii duun malaasan mawjadaheeda maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona waa misbaaxii kaahiisu maanka u macine abdigii ka waa misbaaxii kaahiisu maanka u macine mugdigii ka maydhay murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarme murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarme aan ogaanin taariikhda macallin leeyahay فوق شيء ومسباحي مرق تري قرادكي محلوليو كاس حمدا مقون شيء مرتدى دوح أقون تيسا برو لقى مارمي مرتدى دوح أقون تيسا baro lagama maarmin ogaanin taariikhda waxaan leeyahay ham taariikhda magaca weyn mahadda keenay kii muujinaye agar la'aan mati waayel manfaciisu deeqo agar la'aan mati waayel manfaciisu deeqo ma ah kii ku muraadsaday kaaga ma sugaa ma kasta u haraadan maakii ku muradsada kaaga ma suga ma kasta u murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarme murtida